بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا النافية للجنس waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo lix iyo sagaashan waa laada naafiyada ah ee jinsiga anfida laadaasi waa inna wa akhawaatuhaa siday u shaqayso ayay u shaqayn mubtade iyo khabar ayay dusha ka geli mubtadaha ismi mansuuba bay ka dhigan ama fii maxalli nasbina khabarkana marfuuc bay ka dhigan ama fii maxalli rafcin laa annaafiyatu laada anfiyeysa liljinsi jinsiga laada anfiyeysa wa mithlu inna inna oo kale weeyi laa kelmadda laa ah laada annaafiyatu anfiyeysa liljinsi jinsiga anfiyaysaa laada jinsiga anfidaa waa inno oo kale ismi iyo khabar bay u baahan inna siday shaqayn jirtay oo kalena way shaqayn laakinna camalahaa ha ahaatee camalkeegu waa laada khaasun wuxuu khaas ku yahay binakiraati nakirooyinka almutasilati la xidhiidhsanaya bihaa laada la xidhiidhsanaya naxu laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiibihi mamquutun mid loo cadhoodo maaha xarafka naasikii tusaalaha laa saaxiba cilmin mamquutun waa laada ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa saaxiba cilmintani waa mudaafun ilayhi ereyga mamquudihi waa khabaru laa waana marfuuc laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiibihi mamquutun mid loo cadhoonayo ma aha walaa cishriina labaatan dirhaman cindii aniga agtayda ma aha hadda xarafka naasikhi waa laa cishriina waa ismigii laa ee mansuubka ahaa ya-da ayaa lagu nasbiyey dirhamanna waawaa tamyiiz cindiina waa khabarkii darafkaasi oo fii maxalli rafcin khabaru laa weeye wain kaana hadduu yahay ismuhaa laada ismigeegu hayra mudaafin mid la idaafaynayo hayrkii haddii uu yahay waa in hayra mudaafin mid mudaafa hayrkii hadduu yahay walaa shibhahu shibhulmudaafna uu yahay halkaa walaa shibhahu muu yidhi wain kaana ismuhaa hayra mudaafin wa shibhihi dhammaan laabuu inoogu daray walaa shibhi midan shabihinna hayrkii uu yahay walaa shibhi midan shabihinna uu yahay buniya waxaa lagu binayni cala alfatxi fatxo ayaa lagu binayn sheekhu halkan wuxuu leeyahay marka ismiga laa aynu qiimaynayno saddex buu ismiga laa noqdaa inuu mudaaf yahay iyo inuu shabiih bilmudaaf yahay iyo inuu labadaa kayrkood yahay saddexdaasaa ismiga laa loo qaybiyaa haddaba hadduu mudaaf yahay ama shabiih bilmudaaf uu noqdo waa mucrabo waa mansuub caadiya haddii uu labadaa midna uuna ahaynna waxaa lagu binaynayaa fatxo ama wixii lagu nasbin jiray oo mar fadxaa lagu binayn marna ya-baa lagu binayn marna kasraa lagu binayn wain kaana smuhaa laada ismigeegu haddii uu ahaado hayra mudaafin mid la idaafeeyey hayrkii haddii uu ahaado walaa shibihi mudaafka mid shabahay hayrkiina uu ahaado buniya waxaa lagu binaynaya cala alfatxi fatxaa lagu binayn fii naxwi laa rajula wax ninihi fadxahaasaa lagu bineeyey walaa rijaala iyo rag bada fara badan fadxahaasaa lagu bineeyey wa calayhi fadxihii baa lagu binayn ow cala alkasri ama kasraa lagu binayn waa laba weji ama fadxo ama kasro fii naxwi laa muslimaati laa muslimaati baad odhanoo kasro quraadsiin ama laa muslimaata baad odhanoo waad fadxin sababtuna waxa weeyaan jamaca mu'anahu saalim waxaa lagu nasbin jiray kasro kasriha lagu bineeyo bay qolo leeyihiin qolona waxay leeyihiin mey e fatxaha lagu bineeyo laa muslimaati iyo laa muslimaata kaa doonto ka dhigo wa calalyaa-i ya lagu binayn fii naxwi laa rajulayni wax laba nin ah walaa muslimiin iyo muslimiin badani laa rajulayni ya-daa lagu binay ile waa muhanne muhanaana wixii lagu nasbin jir unbaa lagu binayn walaa muslimiina ya-baa lagu bineeyey iyadana ilan waa jamac mudakaru saalim jamac mudakaru saalimna wixii lagu nasbin jiro ubaa lagu binayn halkaasuu sheekhu kaga soo baxay matnigii laada uu ugu talagalay inuu kaga warbixiyo sharaxa balan eegno yejri waxaa dureeraya majraa inna inni halkay dureersato waxaa dureeraya fii nasbi lismi xagga nasbinta ismiga la nasbinayo wa rafci lkhabari iyo khabarka rafcaha la rafcinayo laa kelmadda laa ah sida ay inna u shaqayso ayay laa u shaqayni waa bihalaaثati shuruud saddex shardi haddii macooga ay ahaado bihalaaثati shuruud saddex shardi haddii ay hesho axaduhaa midkood an takuuna waa inay tahay naafiyata mid anfiyeysa liljinsi jinsi shardiga koowaad laadu waa inay naafiya liljinsi tahay wathaani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay macmuul ahaa labadeeda macmuulba nakiratayni laba nakiratayn nakiraha waa inay noqdaan wa thaalidu ka saddexaad an yakuuna lismu ismigu waa inuu yahay muqadaman mid xagga hore la mariyey walkhabaru khabarkeeguna waa inuu yahay mu'akharan mid xagga dambe la mariyey saddexdaa shardi haddii laada laga helo sida inna ayay u shaqeeyeen fa in inkharama hadduu dhinmo ashardu alawal shardiga koowaad hadduu dhinmo ee naafiya liljinsi an nidhi bi an kaanad waa inay noqoto naahiyata naahiye waa inay noqotee ikhtasad waxay la khaas noqon bilficli ficilka ayay ku khaas noqon wajazamatu wayna jasmini naxwo laa taxzan hawarwarin ina allaha ilaahay ayaa macanaa miciinna ahe ereygaa laa'ihi taxsan ayay ku biirtay ay dusha ka gashay way jasminaysaa ilan waa ficil mudaaric iyaduna waa naahiyo laa taxsan ha murugoon ina allaha macanaa ilaahay baa miciinna ah ow zaa'idatan zaa'ido hadday noqoto lam tacmal samayn mayso shay-an shayna samayn mayso naxwo maa manacaka maxaa kuu diiday allaa tasjuda inaad u sujuuddo id amartuka markii aan ku amray allaada halkaa ku jirtaa waa zaa'ido sidaa darteed nafyi ma samaynayso waxay ka dhigan tahay oo kaluun maa manacaka an tasjuda laadaa macnaheeguna waa atawkiid walmubaalaqa bay faa'iideyn ow naafiyatan bay noqotay mid anfiyeysa lilwaxdati kelinimo mid anfiyeysa ayay noqotay camilad way samayni camala laysa layse camalkeega oo kale ayay samayn naxu laa rajulun wax nin laa rajulun nin qurihi laa rajulun nini fi daari daarta kuma sugna bal rajulaani laba nin baa ku sugan wa in inkharama haddii uu dhinmo axadu shardayni labada shardi midkood alakhiirayni ee ugu dambeeya lam tacmal samayn mayso wax camala lam tacmal camal fali mayso wawajaba waxaana waajibaya takraaruhaa laada in la celceliyo oo laba jeer iyo la sheego misaalul awali ka hore tusaalihiisu waa labadii macmuul oo nakiratay noqon waayu midna nakiro yahay midna macrifo waa adoo la yidhaha laa zaydun zayd fi daari daarta kuma sugna waa in laada la celceliya inta hadalka lagu dayn maayo laa zaydun fi daar laa zaydun fi daar walaa camrun baad odhan walaa camrun waa inaad laada laba jeer sheegtaa kol haddii macmuulooyinka midi uu macrifo noqdo ama labaduba ay macrifo noqdaan laa zaydun zayd fi daari daarta kuma dhex jiro walaa camrun camarna kuma dhex jiro wa mihaalu thaanii ta labaad tusaalaheeguna shardiga labaad haddii la waayo oo ismiga iyo khabarku ay kasoo kala hor maraan waa la soo celcelin sida laa fiihaa dhexdeeda ma aha qawlun qowl ma aha iyo madax xanuun walaa hum canhaa yunsafuun waxaan doonaynaa laa fiihaa qawlun walaa hum canhaa yunsafuun haddaba ereygaa laa fiihaa qawlun markaynu nidhaa fiihaadu waa khabarkii oo soo qadimay oo khabaru laa la soo qadimay weeyaan qawlunna waa ismigii laa oo xagga dambe maray kol haddii ay sidaa noqotay waxaa la odhanayaa laadaha la soo celceliyo iyaduna yayna camal falin mubtade iyo khabarna ha layskaga dhigo laa fiihaa jannada dhexdeeda ma aha qawlun qowl wax caqliga qaata ama aan oo dee ikhtiyaal ku samaynaya caqligii jannada laga heli maayo walaa hum iyagu canhaa xaggeega yunzafuuna maaha kuwa lagu sikhraaminayo ama lagu waalayo lagu wareerinayo laadii waan soo celcelinnay aayaddaa qur'aanka ah wa ida stawfad marka ay dhammaystirato laadu ashuruuda shuruudaha markay dhammaystirato falaa yakhlu kama madhnaanayo ismuhaa ismigeegu ima an yakuuna inuu yahay mudaafan la idaafeeyo inuu yahay ow shabiihan bihi la idaafeeyaa mid shabahay inuu yahay ow mufradan iyo mufrad inuu yahay saddexdaasaa loo qaybin mudaaf iyo shabiih bilmudaaf iyo mufrad fa in kaana mudaafan mudaaf haddii uu noqdo ow shabiihan bihi mudaafka mid shabahay haddii uu noqdo dahara waxaa muuqanaya annasbu nasbihii fiihi dhexdiisuu ka muuqan falmudaafu mudaafku ka qowlika oo kale weeye laa saaxiba cilmin cilmi mid u saaxiibihi mamquutun mid la naco maaha walaa saaxiba juudin deeq mid u saaxiibihina madmuumun mid la dhaliilo oo lacaayo maaha waa ismigii laa oo mudaafa wa shabiihu bilmudaaf mudaafka ka shabahayaana mutasala bihi waa ka uu la xidhiidhsanayo shay-un shay baa la xidhiidhsanaya oo min tamaami macnaahu macnihiisa wax dhammaystiraya ah imaa marfuucun in la rafcinayo bihi isaga in lagu rafcinayo ismigaa lagu rafcinayaa markaa naxw laa qabiixan miduu xun yahay ficluhu ficilkiisa mamduuxun lama ammaano xarafka naasikhii waa laa ismigu waa qabiixan khabarku waa mamduuxun ficluhudaasina waa faacil qabiixu uu qaadanayo ow mansuubun in lagu nasbinayo bihi ismiga laa taalican mid fananayo jabalan buur xaadirun goobta xaadir ma aha xarafka naasikhii waa laa ismigeeguna waa daalican khabarkeeguna waa xaadirun haddaba daalican waa shabiih bilmudaaf ilay waxa ka daba dhacay wax macnihiisa dhammaystira oo uu nasbisanayo jabalan waa mafcuulun bihi daalicu uu qaadanayo ow makhfuudun iyo in lagu khafdinayo bikhaafidin khaafid in lagu khafdinayo yatacallaqu bihi ku soo tacalluqaya sida laa khayran mid ismigu ku soo tacalluqaya bihid waa ismiga laa khayran mid ka khayr badan min zaydin zayd mid ka khayr badani cindanaana lama joogo ismigii waa khayran khabarkiina waa cindanaa xarafka naasikhiina waa laa min zaydin oo jaar iyo majruurihi wuxuu ku tacalluqayaa ismiga khayr ah ismigaasuu ku tacalluqayaa wain kaana mufradan mufrad hadduu yahay ay hayra mudaafin mid la idaafeeyey hayrkii hadduu yahay walaa shabiihin bihi mid shabbahaya hayrkii uu yahay fa innahu yubnaa waa lagu binayn calaa maa kiibaa lagu binayn yunsabu bihi lagu nasbin jiray low kaana mucraban la icraabe haddii uu noqdo fain kaana mufradan mufrad hadduu yahay ow jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir buniya cala alfatxi labadaaba fatxaa lagu binayn naxu laa rajula wax nin ah laa rajula wax nin ah ow laa rijaa walaa rijaala iyo wax rag ah baad odhan wain kaana hadduu yahay musanan musane haddii uu yahay oo musane uu noqonayo wain kaana musanan hadduu yahay ow jamca mudakarin jamac mudakaroo saaliman badbaaday fainahu yubnaa waa lagu binayni cala alyaa-iya kamaa yunsabu sidii loogu nasbin jiray bilyaa-i ya-da taquulu waxaad odhan laa rajulayni laba nin walaa muslimiin iyo muslimiin badani cindii agtayda ma aha wain kaana hadduu yahay ismiga laadu jamca mu'anasin oo saaliman badbaaday buniya waxaa lagu binayni cala alkasri kasro ilain kasraa lagu nasbin jiraye waqad yubnaa in lagu bineeyana waa la arkaa cala alfadxi fadxo sida laa muslimaatin hablo muslimaadihi fi daari daarta kuma sugna ama laa muslimaata hablo muslimaadihi fi daari daarta kuma sugna waqad ruwiya waa la wariyey bilwajhayni labada weji baa lagu wariyey qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa لسابقات ولا جأواء باصلتان تقي المنون لدى استفاء آجالين laa saabiqaata iyo laa saabiqaati labadaba waa la wariyaa laa saabiqaati diricyo waaweyn walaa ja'waa'a iyo guuto madoobi guutadaasoo baasilatan aada u dhiirani taqii kama badbaadiso almanuuno geerida kama badbaadiso lada stiifaa'i alaajaal lada stiifaa'i aajaal ajallada marka la dhammaystirto haddii cumrigaaga iyo ajashaada aad dhammaystirato ha ka yaabin buu ku leeyahay guuto aad isku ilaalisay inay geeri kaa ilaaliso ama diricyo aad adagoo la yidhaahdo seeftu kama soo tafto ama qalab la yidhaahdo rasaastu ma karto waxba kaa badbaadin maysa geeri haddii ajashaadu ay dhammaato maxallu shaahidku waa laa saabiqaati waxaa la wariyaa in la kasriyo laa saabiqaati la yidhaah waxaa kaloo la wariyaa in la fadxiyo laa saabiqaati la yidhaah laa saabiqaati diricyo balballaadhan oo dhaadheer walaa ja'waa'e iyo guuto madow baasilatan oo aad u dhiirani taqii ilaalin mayso almanuuna geeri ka ilaalin mayso qofka lada istiifaa'i aajaalin ajallada marka la dhammaystirto agteeda walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwa laa xawla walaa quwa markaynu ka hadlayno takraar baa ku jiro waa mas'aladii labada boqol ee dhadhow laga dhigi jiray laa xawla walaa quwa laakiin halkan suwarkeega ku arki maynee insha allah alfiyadaynu u daysan doonaa laa xawla walaa quwa marka la saa loo soo celceliyo laa xawlada hore laba weji baa ku bannaan walaa quwada dambena saddex weji baa ku bannaan qisma alcaqliya laba saddex lagu dhuftay lix bay sheegaysaa lix weji baa inoo soo baxaya qisma alkhaarijiyana shan baa inoo soo baxay laa xawla in la kor dhigo laa xawlo la yidhaah iyo laa xawlada in la godo oo laa xawlun la yidhaah labadaasaa ku bannaan walaa quwatadana haddii ta hore la kordhigo oo laa xawla ay ahayd walaa quwatada saddex baa ku bannaan in iyada la kordhigo walaa quwata qura la yidhaah iyo in la tawiiniyo walaa quwatan la yidhaah iyo in la labagodo oo walaa quwatun la yidhaah waa saddex haddii laa xawlunta hore aad soo rafciso quwada dambe labun baa ku bannaan nasbihi baa ka baxaya laa xawlun haddaan idhaa walaa quwata waan odhana laadana tacmalu camala ina ah haddaan doonana waan godiyo laa xawla intaan idhaa laa xawlun intaan idhaa ayaan walaa quwatun odhani oo ama laada tacmalu camala layse aan ka dhigo ama aan ihmaaliyoon mubtade ka dhigto wuxuu idhi walaka waxaa kuu bannaan fii naxwi laa xawla walaa quwa laa xawla walaa quwa iyo waxaa lamidkaa dhexdooda waxa kuugu bannaan fatxul awali ka hore in la fadxiyo ayaa bannaan laa xawla in sidaa loo fadxiyo haddii ka hore la fadxiyo ka dambe saddex baa ku bannaanaanaya wa fi haani haanigana waxaa ku banaan xilliga ka hore la fadxiyey alfatxu fadxo walaa quwata ah wanasbu nasbo walaa quwatan fadxatayn ah warafcu rafco walaa quwatun haddii ka hore la kor dhigo ka dambe saddex baa ku banaan ka sifati waaba sifadii oo kale ereyga ka sifati waxa weeyi la xawla hadii aynu sifa nacti anu sameeyo oo laa xawladu ay mufrad tahay nactiguna uu mufrad yahay labaduba laba mufrad ay noqdaan aan la soona kala dhex gelin waxaa inoogu bannaan saddex waji laa rajula dariifun laa rajula dariifan la rajula dariifa saddexdaa waji ayaa sifadana inoogu bannaan fii naxwi la rajula dariifun oo kale saddex baa ku banaan laa rajula dariifun iyo laa rajula dariifa iyo laa rajula dariifan hadda dariifan waa nacti rajulkay nacti u tahay saddex xarakaana ku banaan wa rafcuhu baa kuu banaan rafcuhu ha'daa siyay u noqonaysaa wa rafcuhu ha'da wa rafcuhu ku jirtaa waxay u noqonaysaa ismigii hore ee laa xawlo ahaa walaka fii naxwi laa xawla walaa quwa fatxulawal sow ma ahayn wa rafcuhu wa rafculawal weeyaan markaa awalkii inaad rafcisood laa xawlun tidhaa ayaa banaan haddaad awalka rafcisood laa xawlun tiraa ka dambee quwada ah nasbaha lama ogola wa rafcuhu awelka in la rafciyaa bannaan fa yamtanicu waxa mamnuuc noqon fi thaani annasbu ka dambe in la nasbiyaa waa mamnuuc markaa haddaba ha isku nasbininka dambe maxaan sameeyaa ama rafciyoo labagodsii ama kordhig qurhasii shantii miyayna inoo soo bixin shantii way inoo soo baxeen wain lam tatakarar haddaynan noqnoqonin laadu laadu haddaynan soo noqnoqonin ow amase fusilat la fasliyo asifatu sifada ama sifadaba gaar loo fasliyo ow amase kaanad ay noqoto hayra mufradatin mufrado kayrkeed imtanaca waxa mamnuuca alfadxu fadxihi sifadana haddaba maxaa ka reeban haddii eg ismiga laa ama sifada labadaa midkood hadday mufradnimadii ka baxaan oo mufradba uu noqon waayo ama laaduba ayna soo noqnoqon ama maxaan ku dhaha laba kala fasliyo sifada laba weji unbaa ku bannaan labada weji ee ku bannaani baa meesha ka baxaya oo markaan leeyahay maalan laa rajula xaadirun dhariifun dhariifka haddaan rajulka ku sifeeyo oon xagga dambe mariyo dhariifun waan godi dhariifanna waan kordhigi dhigi fadxatayn laakiin dhariifo odhan maayo waayo cilladda dhariifo loo binaynayay waxay ahayd litarakubihi maca laa wasmihaa ka tarkiibi khamsata cashar kolka hadda hadduu fasli yimid tarkiib bannaanaan maayo tarkiibkii wax meesha imanaya ma aha wuxuu yidhi wa ow fusilad wain lam tatakarar haddayna soo noqnoqonin la-du ow amase fusilati sifatu sifada la fasliyo ow amase kaanad ay noqoto hayra mufradatin mufrado kayrkeed imtanaca alfatxu fadxigii baa mamnuuca sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay lee soo noqnoqotay ismiyadeeda waxa la xarakayn iyo nactiga waxa la xarakayn laakiin cadafkii iyo tawkiidkii iyo bedelkii iyo kamuuna hadal warkanina aad buu u badan yahay oo haddii la yidhaha si fiican ha loo gun gaadho kun suuro wax ku dhadhawaanaya ka soo baxaya masaladu aad bay runtii u hadal ballaan u badan tahay laakiin suwarka insha allah dib baynu iskaga dhiganaynaa mar kaste khulaasada iyo alfiyada ayaynu la sugi doonaa idaa takararad markay soo noqnoqoto laa midda laa la yidhaah markay soo noqnoqoto maca nakirati nakiro maceed markay soo noqnoqoto jaaza waxa bannaan fi nakirati nakirada dhexdeeda al-ulaa ee hore alfatxu in la fadxiyo iyo warafcu in la rafciyo labadaas ta hore ku bannaan fa in fataxta haddaad fadxisato hore falaka waxa kuu sugan fi haaniyati haaniyada halaathatu awjuhin saddex weji alfatxu in la fadxiyo iyo wanasbu in la nasbiyo iyo warafcu in la rafciyo wa in rafacta haddaad rafcisata hore falaka waxa kuu sugan fi haaniyati haaniyada dhexdeeda wajhaani laba weji alrafcu in la rafciyo iyo walfatxu in la fadxiyo wayemtanicu waxa mamnuuca annasbu nasbihii la nasbinayey baa mamnuuca fataxasala waxaa soo khulaasoobay haddaba waxaa soo xasilay annahu sha'nigu waxa weeye yajuusu waxa bannaan fatxulismayni labada ismiba in la fadxiyo wa rafcuhumaa labadaba in la rafciyo wa fatxulawali ka hore in la fadxiyo wa rafcu saani saanigana la rafciyo wa cagsuhu iyo kaa cagsigii wa fatxulawali ka horeoo la fadxiyo wa nasbu saani saanigana in la nasbiyo fa haadihi tani khamsatu awjuhin waa shan weji oo fii majmuuci tarkiib tarkiibka iskugeyntiisa ka soo khulaasowday fa in lam tatakarar haddayna noqnoqonin laa haddayna noqnoqon maca nakirati nakirada athaaniyati ee labaad cadaf baa markaa meesha ku ishaarnaanaya lam yejuz ma bannaana fil uulaa ta hore alrafcu rafco ta hore lama rafcin karo walaa fi haaniyati ta dambana alfatxu fatxa ma bannaana bal taquul waxaad odhan laa xawla wa quwata ow quwatun laa xawla waxaynu nidhi lam yajuz fi luulaa alrafcu walaa fi haaniya alfatxu maxaan odhan laa xawla wa quwatan fadxatayn halkaa in laga dhigay ahayd fadxa qurhu iga dhigay laa xawla wa quwatan mayna yidhi fadxatayn fadxatayn ow quwatun damatayn waa bifadxi xawla xawlada fadxa qurha loo sugi laa hayr wax kalese ma jiro wa nasbi quwatan quwatanna waa la nasbin fadxatayn baa loo jeedaa nasbaha oo rafcihaa waa la rafcin damatayn qaala shaacir gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi falaa aaba wabnan mithlu marwaana wabnihi idaa huwa bilmajdir tadaawaa ta'azaraa falaa aba wax aabba'a ah, iyo wabnan inankiisu mithlu marwaana marwaan iyo webnihi inankiisoo kale ma aha aabbo iyo inankii marwaan iyo inankiisoo kale a la soo heli maayo idaa huwa markuu marwaan bilmajdi sharafta irtadaa go'aysto wa ta'asara uu haddana macawisaysto buu ku yidhi hadduu ninkaasi sharafta go'aystu sida go'a u wado uu haddana sida macawista u xidho la heli maayo aabbo iyo inan isdhalay oo iyaga u eg buu yidhi maxalu aynu u jeednaa waa falaa aba wabnan halka falaa aba wabnan markaynu soo qaadanno waxaa takraarkii loo diiday laada meesha cadafna wuu jiraa haddaba nakirada hore abka ah fadxuunbaa bannaan ta dambe ibnan ana fadxatayn iyo damataynunbaa bannaan falaa aba wax aabba ah wabnan iyo inankiisii fadxaha waxaa loo diiday oo wabna loo odhan kari waayey ile waa kii sifaduba markay mufradada ahayd tarkiib baa la niyooday aynu nidhi xarfulcadafka ayaa faasil ah oo kala saaraya tarkiibkii xarfulcadafku maadaamuu tarkiibkii kala saarayo lama ogola halkaasoo kale inaynu nidhaahno tarkiib baa imanaya haddaba falaa aba wax aabba'a ah, wabnan iyo inankiisu midlu marwaana marwaanoo kale maaha iyo webnihi inankiisa idaa huwa markuu marwaan bilmajdi sharaf irtadaa go'aysto oo wata'asale u macawisaysto wayajuusu waxa bannaan falaa aba wabnun ibniga dambe demetayn baa ku bannaan wain kaana hadduu yahay ismu laa ismiga laa mufradan mufrad hadduu yahay wa nucita lagu tilmaamo lagu nactiyeeyo bimufradin mufrad oo walam yafsil baynahumaa dhexdooda una kala saarin faasilun faasil sida laa rajula dariifun fi daar oo kale dariifkaa saddex baa ku bannaan jaaza waxa ku bannaan fii sifati sifada الرفع in la rafciyo halkee rafcaha lagu xidhayaa laa rajula dariifun markaan idhaa calaa mawdici laa maca laada iyo ismigeega ayaa siduu sibaweyhi qabo fii mawdici rafcina sibaweyhi baa qaba laada iyo ismigeegu waa fii mawdici rafcin sifadaa haddaba dariifun markaad goddo laada iyo ismigeega ayaa cinta sibaweyhi lagu raacinayaa rafcaha calaa mawdici laa maca fa inahumaa iyagu fii mawdici libtidaa'i ibtide meeshiiba yaaliin wanasbu nas baa bannaan laa rajula dariifan nasbahaasi halkuu ku xidhan yahay marka fadxatayn la siinayo wuxuu ku xidhan yahay laada ismigeegan ayaa fii maxali nasbin waa mabniyun cala alfatxi waana fii maxali nasbin oo laadu ismiga way nasbisaa maxalka ismiga ayaa la eegay wanasbu calaa mawdici ismiha ismigeega maxalkeega iyo mawdiciisaa la eegay fa ina mawdicahu mawdiciisa nusiba waxaa lagu nasbiyey bilaah laada alcaamilati samaynaysa camala ina camalka ina walfatxu fatxo ayaa isna bannaan waa in la fadxiyaa dariifkii oo fatxo qura la siiyaa walfatxu calaa taqdiiri annaka waxaa la qadarayaa adigu inaad rakabta tarkiibisay asifata sifada maca almawsuufi mawsuufka maceega isagoo ah ka tarkiibi khamsata cashara khamsata cashar sidii loo tarkiibin jiray oo kale uma adkhalta laa laabaad gelisay calayhimaa dushooda fa in fasala baynahumaa haddaba hadduu kala fasliyo ismiga iyo sifada faasilun faasil ow kaanat sifatu ama sifaduba ay noqoto hayra mufradatin mufrado kayrkeed jaaza waxaa bannaan alrafcu rafco iyo wanasbu binihiina waa mamnuuc wamtanaca waxaa mamnuuca alfadxu fadxihii oo bina'a falawalu ka hore naxwu laa rajula wax ninihi fi daari daarta kuma sugna ninka oo dariifun caqli badan ama dariifan caqli badan ama damataynsi ama fadxataynsi wa haani haaniguna naxu laa rajula wax ninihi daalican ma kor laa rajula wax nina ninka oo daalican jabalan buur koraya ama daalicun jabalan buur korayaa hee cindanaa halkaa ma cindanaa buu yidhi waxbaba buu ka cindanaa muu yidhi yaa waxbaba ma qorin axsan in khabarka la sameeyo inkastoo la xadfi karaa khabarka laa rajula daalican jabalan wa daalicun jabalan cindanaa wax nin ah oo buur fananaya annaga agtayada ma aha buu yidhi halkaa culima waxaa ah, inoo toos aad u aragtiin inay inoo dhammaatay ismigii laah iyo khabarkii laah kolkaa inagu kitaabkeennii ruuxulicraabka ah waxaan ku soo dhigannay in laadana si gaara loo sharxo ismigana si gaara loo sharxo khabarkana si gaara loo sharxo laakiin hadda kitaabkeennu dee wuu iswada raaciyey oo waad aragtaa inuu si iswada raacsan ayuu ka wada dhigay sidaasaynu inana isku raacinay dhanna wa akhawaatuhaa dhanno iyo kuwa la midka ah waxaa jira nawaasikhda qaybta saddexaad oo mubtadihiyo khabarkaba nasbisa magacoogana loo yaqaan dhanna wa akhawaatuhaa mubtadihiyo khabarkaba way nasbin magac ahaanna dhanna wa akhawaatuhaa baa la odhan ahaaliuka saddexaad dhanno weeyi wuu maleeyey ama wuu yaqiiniyey wa ra'aa weeyi wuu arkay ama wuu riyooday ama wuu ra'aa keliduu ka toogtay ama ra'aa wuu ogaaday badhe waxasiba weeye wuu maleeyey ama wuu yaqiiniyey wa daraa weeyi wuu yaqiiniyey wa khaalo weeyi wuu maleeyey wa wazacamo weeyi wuu maleeyey wuu sheegtayd waa maluun wa wawajado weeye wuu ogaaday wa calimo weeyi wuu ogaaday walqalbiyaatu qalbiyaadkii halkaa walqalbiyaatu miyuu idhi yaa halkaa muxuu yihi walqalbiyaatu y ha waa sax wey wowga ha laga tago wowga inaynu ka tagnaa saxa ahaaliska saddexaad danno iyo inta ku cadfan wey alqalbiyaatu ee wada qalbiyaadka ah waa sifa ma og tahay intii ka horreysay oo dhan baa lagu sifaynaya wowgaa unbaa inawaalaya xaraf jaban jidna ma kiciye baa la yidhaahdaa wowgaa haddii meesha lagu daro dhinaca dhinac loo qaadaa way waalanaysaa alqalbiyaad waa intan hore oo dhan baa wada qalbiyaada haddaba culima qalbiyaadka waxaa laysku odhan jiray wixii afcaalu rujxa afcaalu rujxaanka wixii afcaalu rujxaan ah ama afcaalulyaqiin ah labadaa guruubbaa qalbiyaad laysku odhan jiray fa tansibuhumaa way nasbin labadaba mubtadihiya khabarkiibay nasbin mafcuulayni laba mafcuul iyagoo ah laba mafcuul baana laga dhigi tusaalihiina waa kan رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنود وأكثرهم جنودا رأيت الله إلهي وحن كو أغاذي وأنا أركيها أوران أدقو أدونك جوغا إلهي أركي ميسيدي رأيت الله إلهي وحن كو أغاذي أكبر كل شيء شيء كستيك أغوينين ويهي فعل كالناسخي ورأي يأذو كو جوغا وحن علم أغانينا kaana waa akhawaatuhaa wada ficillay ahaayeen danna waa akhawaatuhaana waa wada ficillo labaduba mubtadiya khabar bay gelayeen waxyaabaha lagu kala duwan yahay an yar taabano kaana waa akhawaatuhaana mubtadahana marfuuc bay ka dhigayeen khabarkana mansuub danna waa akhawaatuhaana labadaba way nasbinayaan soo halkaa laguma kala baydhin meel kaloo lagu kala baydhay baa jirta kaana waa akhawaatuhaa mubtadiya khabarka markay qaadanayso faacil uma baahna laakiin danna waa akhawaatuhaa mubtadiya khabar markay qaadanayso horta faacil bay u baahan yihiin inta aan ogaano dhanna waa khawaatuha ah, faacil bay qaadan faacilka dabadiibay bay khabar u baahan laakiin kaana waa khawaatuha ah, faacil ma qaadanaynin ra'aytu llaaha alle waxaan ku ogaaday akbara kulli in shay kaste ka ugu weyn inuu yahay ficilka naasikhi waa ra'ey oo ya-da ku jooga faacilkiisu waa ta'daa godan ra'aytu mubtadaha kii ahaan jiray ee mafcuulu awalka laga dhigay waa allaha khabarka kii ahaan jiray mafcuulu haaniga laga dhigayna waa akbara wayulqayna waa la laaqi yeeli wayulqayna birujxaanin wayulqayna laaqi baa laga yeeli camal fali maayaan weeyi ficiladani camal fali maayaan ee waa la laaqi yeeli oo mubtadiya khabarkii waa la iska rafcin birujxaanin welibana si raajixa laba weji baa bannaan weeye inay camal falaan iyo in la laaqi yeelo yaana raajixa in la laaqi yeelo wayulqayna waa la laaqi yeeli birujxaanin si xoog badan iyo isagoo ku sugan inta akharna hadday xagga dambe maraan haddii mubtadihi iyo khabarka labadaba la wada qadimo ficilka naasikha iyo faacilkiisuna xagga dambe maraan waxa weeye laba bannaan mubtadiya khabarka horeeyaba laba mafcuulin oo qadime in laga dhigo iyo in mubtadiya khabar layskaga dhigo labaduba way bannaan yihiin naxw alqowmu qoomkii fii ahari aniga raadkayga ayay ku sugan yihiin danantu waan mareeyeye danantu waa ficil iyo faacil mubtadihii waxa weeye alqowmu khabarkiina waa fi afari oo jaariya majruura hadda halkaa markaynu sidaan idhaahno wax alla wax halka ah waa la laaqi yeelayaaye wax alla wax halkaa kale oo camal ah oo inoogu bannaan marka raajixa la doonayo ma jiro haddii laakiin marjuuxiyadda la doonayo waxaad odhan kartaa alqawma fii afari danantu way bannaan tahay laakiin waa marjuux weeyaan raajixu waa inaad mubtadiya khabar iskaga dhigto wa bimusaawaati way siman yihiin maxaa siman icmaalka iyo ilqaha ayaa siman aduu kala dooro ama icmaal u samee ama iska ilqee labaduba way kuu siman yihiin waa goorma inta wasadna ficiladu hadday bartanka galaan oo mubtadiiba xagga hore maraya ficilkiibaa dhexda gelaya khabarkiiba xaggaad u dambaysa maraya mubtadaha iyo khabarkaa mukhtalifka ah ee ficilka hareereeyey ama labadaba nasbi ama labadaba iska rafciso waajka saa doontaad ka yeeli kaana wa bimusaawaatin si siman ayaa ayay ku sugnaadeen inta wasadna hadday dhexdhexaystaan ay bartanka galaan waa gabayaaga odhanaya oo kale wa fil araajiizi khiltu lu'mu waalkhawaru nin gabayaa ayaa gabay tirinaya wuxuu yidhi kaygu hoosta iimaba dhammaystirine abilaraanjiizi yabna lu'mi tuucidunii وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور نبا ننقبا يكسو عاي ninku hadduu gabay miciinsado maxaa loo yaqaanaa ninku hadduu gabayga miciinsado waa nin laga adkaaday nin jabay baa gabayga miciinsada ayaa la yidhaahdaa kolkaa wuxuu leeyahay ninkan gabayaagiihi abil araajiizi ma baxrigii baxrurajsiga la odhan jiray ayaa yabna lu'mi kan cawrada iyo ceebtu ay dhashayey tuuciduni ad iigu hanjabi kan cawradu ay dhashay wuxuu yihi waxaad iigu hanjabaysaa baxrurajzi wa fil araajiizi baxrurajziga waxaa dhexdiisa ahaaday khilki waan maleeyeye allu'mu ceeb iyo walkhawaru ducfi nin daciifay oo laga badiyey ayaa xaggaa u baydhay buu yidhi maad iska kii celisid buu leeyahy sida kale iska kii celisid fil araajiizi waa khabar qadimay khiltuna waa ficil bartanka galay allu'mu waa mubtado ta'akhuray laba weji inoogu bannaan wayna siman yihiin alicmaal walilqaa hadda ilqihii baan akriyay alumu waan goday waa ilqi haddaan aluma kor dhigana waa icmaal weeye way bannaan yihiin mana kala xoog badna wa bimusaawaatin way siman yihiin wayulqayna waa la laaqi yeeli bimusaawaatin si siman baa loo laaqi yeeli inta wasadna hadday bartanka galaan naxwa fil araajiizi baxru rajsiga dhexdiisa waxa ahaaday khiltu waan maleeyeye allu'mu ceeb iyo walkhawaru ducfi wain weliyahunna hadduu la xidhiidhsado maa lafdiga maa ihi hadduu la xidhiidhsado ow laa ama lafdiga laa ihi uu la xidhiidhsado ow in ama lafdiga in ihi uu la xidhiidhsado annaafiyaatu ee wax wada anfiya inta wax anfidaa waa saddex waa maa maa naafiyeah laa naafiyeah in naafiyeah hadday ficiladii intaasi la xidhiidhsadaanay ka dambeeyaan ay bilowga hore u dhacaan waxaa la samaynayaa tacliiq wax la yidhaah ayaa halkaa iman tacliiq waa lalaaqi yeeli tacliiq baana ku dhacay baa la odhan tacliiq ma camal samayn karaan tacliiqu waa wujuub e ilquhu wujuub ma ahayn laakiin tacliiqu waa wujuub uu noqdaa wa in weliyahunna hadduu la xidhiidhsado maa lafdiga maa ihi hadduu la xidhiidhsado ow laa ama lafdiga laa ihi uu la xidhiidhsado ow in ama lafdiga in ihi ay la xidhiidhsato annaafiyaatu ee dhammaantood wax wada anfiyeysa oo laamulibtidaa'i ama laamulibtida uu la xidhiidhsado aw ilqasami ama qasam iyo dhaari ay la xidhiidhsato aw ilistifhaamu ama istifhaambo uu la xidhiidhsado badala waxa buraya camalahunna camalka oga fi lafdi lafdiga inay kaga camal falaan laakiin maxalkay kaga camal fali doonaan wujuuban waana waajibnimo wuu waajibaa tacliiqu wa sumiya waxaa lagu magacaabaa dalika kaa tacliiqan tacliiq xidhid camalkii laga xidhay baa lagu magacaabaya naxw linaclama si aan u ogaanno ayulxisbayni labada kooxood kooga axsaa koobid badan ayulxisbayni axsaa waxaynu doonaynaa haddaba linaclama si aynu u ogaanno ayulxisbayni labada kooxood kooga axsaa koobid badan naclama waa ficilkii naasikhaha ahay mubtadiya khabarka qaadanayay ismulistifaamka ayu ah ayaa laga bilaabay ayu mubtadunbay iska noqon axsaana khabarun bay u noqon maxalka unbay ka nasbin ila isadaaru mutay ereyadani sadaaray muteen lagama hormari karo albaabu haaliu baabka saddexaad oo min nawaasikhi nawaasikhda ku jira ka mid a maa yansibu waa mid nasbinaya almubtadaa waalkhabar mubtadihiyo khabarka macan si maca oo wada jir ah wa huwa kaasi afcaalu lquluub waa afcaalulquluubta wa huwa afcaalulquluubtu danno weeye wa inii anigu la adunnuka waan kuu malayn wa innii la adunnuka yaa fircawnu masbuuraa aayaddaa qur'aanka ah waxaynu haynaa ereyga adunnu ah waa ficil mudaaric faacilkiisuna waa ana qarsoon oo mustatir ah mafcuulu awalkii mubtadaha ahaana waa kaafka khabarkii mafcuulu haaniga ahaana waa masbuurka wa ra'aa sida innahum yarownahu baciidan wa naraahu qariiban oo kale innahum iyagu yarownahu baciidan haddaba ereyga yarownahu ah doonayno ficilka naasikhi waa yara oo ra'da ku jooga wowguna waa faacilkii ha'duna waa mafcuulu awalkii baciiddana waa mafcuulu haanigii wa naraahu qariibanna waa la mid naraahu qariiban naraa waa ficil naasikha faacilku waa naxnu ha'du waa mafcuulu awal qariibanna waa mafcuulu haani wa qowlu shaacir iyo gabayaaga qowlkiisa ra'aytu allaha akbara kulli shayin muxaawalatan wa akarahum ra'aytullaaha ilaahay waxaan ku yaqiiniyey akbara kulli shayin shay kaste ka u weyn inuu yahay muxaawalatan xagga iskudayga wa akharahum ka ugu badan inuu yahay junuudan xagga ciidamada ra'ay waa ficil naasikoo ya-da ku jooga ta'duna waa faacilkii allaha waa mafcuulu awal akbarana waa mafcuulu haani waxaa siba weeyaan sida laa taxsabuuhu shara lakum ha u malaynina inuu shar idiin yahay taxsabu oo ba'da ku joogtaa ficil naasikha wowgu waa faacil hadu waa mafcuulu awal sharana waa mafcuulu haani wadaa ficilka daraa inta badan majhuul baa lagu arkay luga alcarabiya isagoo soo arooraya ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi durita alwafiya alcahdi yacuur wafaltabit faina irtibaada bilwafaa'i xamiidun duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiye alcahdi ballanta mid oofiye inaad tahay baa lagugu ogaaday ballan oofiye ayaa lagugu ogaaday yaa curwa curwow faqtabid iska kano fa ina iqtibaadan kanashada bilwafaa'i oofinta la kantaa xamiidun iyadaaba xamiidoo la mahadiyaaye haddaad aragto nin wanaagsan iska jeclow buu ku leeyay inaad la mid noqoto ficilka naasikhi waa duri faacil ma qaadanayo naa'ibu faacil buu qaadane ta'daasi waa mafcuulu awalkii mubtadaha ahaa isagaana naa'ibu faacil laga dhigay alwafiyana waa mafcuulu haanigii wakhaalo weeyi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi waxallaan buyuutii fi yafaaciin mumanaciin yukhaaluun bihi raaci lxamuulaati daa'iraan naabiqata dubyaali baa ninkan lo odhan jiray gabayga tirinaya naabiqa wuxuu ahaa nin mar soo burqaday isagoo nin weyna unbu mar qura gabaygii ilaahay ka sii daayey waa laga faruuray wuxuu ahaan jiray nolol adag buu ku koray nolol aad iyo aad u adag buu ku koray wax adduuna oo loo yaqaanay ama magac adduunka uu ku dhex lahaa intii hore ma jirin isagoo nin weyne gabaygu markuu mar qura uu ka soo butaacay ayaa naabiqe loo bixiyey wuxuu ku guulaystay afka dawladda inuu ku hadlo markii dambe munaasabad kaste oo dawladdu ay leedahay naabiqe ayaa loo yeedhi jiroo ka gebyi jiray wuxuu ammaani jiray boqorkii dowladda manaadirada ee nucmaan binulmundir lo odhan jiray wuxuu ammaani jiray wasiiradiisii wuxuu ammaani jiray xukunkiisii wuxuu ammaani jiray cadaaladiisii iyo dowladdiisii maalin maalmaha ka mid ayuu boqorku khaldamay wuxuu yidhi naabiqo waa ninkan u odhanaya in badan baad anigay ammaantay dowladdayda ammaantay marna kumaanan arag adigoo islaantayda ammaanaya buu yidhi shirka wasiirada islaantaad ku dhex ammaani doontaa iyo ogow buu yidhi kusoo usoo talagal inaad islaanta ammaani doontid oo dalkaa ka ammaanaysid wuxuu waxba kama qabo aniga islaanta halkaa ka dhex amaani doono iidaa buu yidhi dawladda wasiiradii baa la layskugu yeedho iyadoo shir lagu jiro ayuu ayaa la yidhi naabiqe dee ninka afka dawladda ku gabyi jiray ha lagu soo dhaweeyo munaasabadda markaasuu yidhi maanta waxaan ka gabyayaa islaanta madaxweynahan ammaanaya ammaan aan la arag oon la maqal ayuu islaantii u sameeyey markaasuu islaanta xubnaheegii xubin xubin u ammaanay islaantii wuu sawiray iyadoo qaawan markaasuu xubnaheegii xubin xubin u soo qaatay xubin kasta iyo wuxuu ku fiican yahay buu ka warramay markuu ka warramay buu boqorka midag fadhiyey hadal hoos dhegta u saaray boqorka oo oh, wuxuu idhi walle iyadoo qaawan buu arkay buu idhi halkaa yaa sheegi kari lahaaba buu yidhi iyadoo qaawan buu arkay iskada boqorku run buu mooday intuu run mooday ayuu yidhi waa inaan dilaaba waxaa loo sheegay nucmaan inuu boqorku dilayo uu soo baxsaday niman khasaasine la odhan jiray ayuu u soo baxsaday xaggii buu yimid isagoo welibana gabay asaasinada uu ku ammaanayo uu leeyahay muluukun wakhwaanu idaa maa ataytuhum uxakamu fii amwaalihim halkaa gabay uu marinayo wauqarabu kelidaa boqor ma buu yidhi boqoraan leeyahay walaalaan leeyahay adigu markaan wax ku weydiista ad isiin jirtaye iyagu markay arkaan ayay hantidooda igu wareejiyaan maalkooga baanaa qaybiye buu yidhi iyagaa marti ii noqda buu yidhi boqorrada kale kuwa khasaasinadu khasaasinadiibuu u yimid isagoo aada u soo ammaanay oo gabaygaa iska soo horreysiiyey khasaasinadii wuxuu ka waayay wixii badnaayuu nucmaanka heli jiray nucmaan baa yaro xanuunsaday xanuunkii markuu maqlay boqorka isna intii uu ka heli jiray uu ka waayey ayuu gabay erge adirtay oo boqorka uu kula hadlayo nucmaan wuxuu leeyahay nimankii sidii way ii noqon waayeene ma iska soo noqdaa buu leeyahay gabay dheer buu tiriyey oo la yidhaahdo gabayga wuu soo wado wuxuu yidhi fainaka fa inaka eh, ladii huwa mudriki wainkhiltu khiltu ana almunta'a canka waasicun wuxuu leeyahay adigu fainaka فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب وحوري بقروا هبين باتوا هبين كلغما بحسن كرو halkan tagaba waad isoo jiidi lugta buu waad soo qaban wuxuu boqorow adigu waxa tahay cadceed boqoraduna waxa way wax xidigo meeshay cadceedi joogto ma xidig baa la xasuustaa waa khaldanaa buu markaan boqorada kale ba sheegayay ilayn adigu waxa tahay cadceed iyaguna wax xidigo marka boqorkii gabaygii loo keenay ayuu boqorku yidhi waa cafisa ha la soo celiyo ninkii sidii baa lagu cafiyey waa nucmaan binu lmundir ninka gabaygan tirinaya sidiibuu cero ayuu ku noqday manaadirada iyo dawladdii uu la shaqayn jiray hadda reerkoogu ammaanayaayo wuxuu yidhi gabaygan waxallaan buyuuti fii yafaaciin mumanaciin yukhaalu bihi raaciil xamuulaati daa'iraan waxallad waxay degtay buyuuti annaga guryaha yagu reerka yagu wuxuu degan yahay fii yafaacin meel taaga mumanacin oo cidnaba ayna hawaysanayn oo la manciyey annagu taag buur baanu degannahay buu yidhi tolkay iyo qabiilka iyaga oo dhani buur bay degan yihiin buu yidhi hadda buurtaasi buur caadiya ma aha dadka waxaanu uga sarraynaa siday buurta uga sarrayso ayuu leeyahay yuqaalu bihi waxaa loo maleeyaa buurta darteed raacilxamuula geelaa culus ka ilaalinaya daa'iran shimbir yar baa la moodaa geela iyaga ninka ilaalinaya foofinaya buurtaa ku eegaya marka la sii eego dadka caadiga ihi shimbir bay moodaan buu yidhi shimbir yar ayaa kor loo eegaa haddaba wuxuu tilmaamayaa nin kasta oo reerkooga hawaystaa inuuna gaari karayn aduu shimbir hawada lalaya maxaad ka qaban annagu shimbir baanu nahay buuhi hawadaasanu marnaa haddaad idinku dhulka martiin kolka reerkoogu ammaanaya maxalu shaahidkeennu waa yuqaalu bihi raaci lxamuulati daa'iran ama xumuulati daa'iran halkaa haddaba markaynu eegno yuqaalu waa فعل majhuula raacigaasina waa naa'ibu faacilo waa mafcuulu awalkii daa'iranna waa mafcuulu haanigii wazacamo oo kale weeyi kelmadda zacamo ah ka qowlihii gabayaaga kale qowlkii weeyi wuxuu yidhi gabayaagu zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يديب دبيبان زعمتني وحي إيما ليسي شيخا إنعن قبوبي أضي بي موديبو يلين أنتو ولست ميه بشيخ أضي أضي أنيقو ميه بليناني إنما الشيخ أضيقو من يديب واك تكوبا دبيبا تكوبيد كمركو دولك السعودة صدح ذا اللقود كو السعودة أيا شيخ ليلة هذا أبو يلي محل شاهدك أنه زعمه aaway haddaba mafcuulu awalkii waa ya-da zacamatni ku jirta mafcuulu haanigiina waa shaykhanta zacamatni damiirka mustatirka hiyihiina waa faacilkii weeyi wawajado oo kale weeyi ka qowlihi tacaalaa alla qowlkiisba weeyaan tajiduuhu waxaad ku ogaanaysiin shayga cinda allaahi ilaahay agtiisa isagoo ah huwa isagoo khayran idiin khayr badan oo wa acdamo weyn ajran xagga ajri ahaan tajiduuhu waa ogaansho haddaba ficilka tajidu aynu leenahay ficilkaa tajidu ah faacilkiisu waa waawuljamaacada mafcuulu awalkiisuna waa ha'da khayrantuna waa mafcuulu saanigii ayaynu khayran ka dhigi doonaa tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajraa wa calimo oo kale weeye calima ka qowlihii oo kaleba weeye ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkii fain calimtumuuhunna haddaad u malaysiin mu'minaatin habluhu mu'minaad inay yihiin calimadani waa malay maanta faa'iidaynaysaa faacilkeegu waa tumta nayb mafcuulu awalku waa hunnada mafcuulu haanigu waa mu'minaatin wowga calimtumuuhunna ku jira wowgaasi faasilaa loo yaqaanaayo ama silaa la yidhaayo labada damiir baa lagu kala saaraa calimtum waa tumtu waa damiir hunnaduna waa damiir laba damiir markay isku xigaan wow baa la keenaa faasila anulzimukumuuhaa oo kale wey wowga ku jira wa min axkaami haadihi alafcaal ficilladan axkaamtooda waxaa ka mid a annahu yajuusu fiihaa waxaa ficilladan ku bannaan alilqaa'u ilqe ayaa bannaan ilquhu waa in la laaqi yeelo ayna shaqayn wa tacliiqu tacliiq baa bannaan tacliiquna wa tacliiqu tacliiq ayaa bannaan tacliiqu isagu wujuub buu noqdaaye waa in lafdiga ay lafdiga ka camal fali waayaan laakiin macnaha iyo maxalka ay ka camal falaan fa ama alilqaa'u ilqihi fa huwa cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa can ibdaali camalihaa camalkeega oo la buriyo fi lafdi xagga lafdiga iyo walmaxalli xagga maxalkaba sababtuna waa litawasutihaa way dhexdhexaysanayaan bayna almafcuulayni labada mafcuul dhexdooda ow ta'ahurihimaa ama xagga dambay marayaan canhuma xaggooga ay ka marayaan mihaalu tawasutihaa dhexdhexaysiga waxaa tusaale u ah baynahumaa dhexdooda ay dhexdhexaystaan qowluka qowlkaaga zaydan zaydanantu waan maleeyey caaliman caalim baan u maleeyey bel icmaal waa icmaalkii wayajuus waxa banaan zaydun zaydanantu waan maleeyey caalimun weeyi waa waa ihmaalkii bilihmaal qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi abilranjiz yabna lumi tucidunii وفي الأرانجيز خلت اللؤم والخور أبالأراجيز ما بحر الرجزيو أيا يا ابن اللؤم كان يعورض دشاي توعدني أديقو هنجبي وفي الأراجيز بحر الرجز وحا كسغان خلت وان مليي اللؤم عيب إيا والخور ضعف ما كسغان هذا في الأراجيز وخبر قديمي اللؤمنا waa mubtada ta'akhuray khiltuna waa naasikh tawasuday labadii wajba hadaba banaan hadda riwaayadeenani waa isagiioo la ihmaaliyey falu'mu mubtada mu'akhar weeyi wa fi laraajiizina fii mowdici rafcin weeyi liannahu khabarun muqadam waa khabar qadimay wa ulqiyad khiltu khiltuna waa la laaqi yeelay litawasudihaa dhexdhexaysiga baynahumaa dhexdooda ay dhexdhexaysatay wa halilwajhaani labada weji sawaa'un ma siman yihin xilliga tawasudka aw ilicmaalu mise icmaalka ayaa arjaxu xoog badan fiihi waxaa ku sugan madhabaani laba madhab innaga way siman yihiin buu ta'ahurkooga canhumaa labadan ay ka ta'ahuraan waxaa tusaale u ah qowluka qowlkaaga a tidhi zaydun zayd caalimun waa caalim danantu waan maleeyey bilihmaal waad ihmaalisay wa huwa kana arjaxu al arjaxu ka xooga badana bilitifaaq waa laysku waafaqsan yahay wayajuusu waxaa kaloo bannaan zaydan zayd caaliman caalim baan danantu u maleeyey bilicmaal qaala shaaciru gabayaaba gabay tiriyo wuxuu yidhi alqawmu fii aharii danantu fain yakun maa qaad danantu faqaad dafirtu wakhaabu waa nin la eryanayey wuxuu idhi alqowmu qoomkii fii ahari inay igu raad joogaan alqowmu qoomkii fii ahari raadkaygay ku sugan yihiin way isoo raadinayaan buu yidhi danantu waan u maleeyey inay isoo raadinayaan fa in yakun hadduu yahay maa ka qad danantu an maleeyey kaa an maleeyey hadduu dhab yahay oo nimanka ay iga dambeeyaan oo ay isoo raadinayaan faqad dafirtu waan guulaystay ka baxsaday wakhaabuu iyaguna way guuldaraysteen ma anigoo badiyey ayaaba laysoo gaadhi karaa buu yidhi kol hadday igaba dambeeyaan ha ka yaabin inay soo gaadhaan kolkaa ima soo gaadhi karaanoo saasaan ku guulaystay iyaguna ay ku guuldaraysteen ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa sidaa maahe waan baxsanayaa waaba ceebe wuxuu u jeedaa kol hadday isoo raadinayaan dhufays baan u geliyo khasaaro ballaadhan baan gaadhsiin doonaa waad arki doontiin anna guulaysani iyaguna way guuldaraysani sidaas waan cararayaa ma aha bay yidhaahdeen ragga qaarna waan cararayaayo ima soo gaari karaan buu ujeedaa bay yidhahdeen alqowmu qoomkii fii ahari aniga raadkayga ayay ku sugan yihiin danantu waan meleeyey warkaa fa in yakun hadduu yahay maaqad danantu kaan meleeyey faqad dafirtu guulaystay wakhaabuu iyaguna guuldarrayste warku sidaasu u dhacay buu yidhi falqowmu mubtade-un waa mubtade wa fii aharina fii mowdici rafcin meel rafco ayuu yaallaa calaa annahu isaga oo khabarun khabaruhu khabarkiisiiya wa uhmilad waa la ihmaaliyey danna لتأkhرiha maadaamay xagga dambe martay canهuma xaggooga ay xagga dambe ka martay ومتىa تqdma الفعل فicilku hadduu hor maro calى المبtada'i مبtadaha iyo والkhabر uu ka hor maro macan si wada jir ah lam yجuز ma banaano alإhmaalu ila ihmaaliya laa taqulu odhan maysid danantu waxaan u maleeyey zaydun zayd qaa'imu ma ihmaalinaysid birafci khilaafan waxaanu khilaafnay lilkuufiyiin icmaalkaa waajibaya haddaba waxaa la ogaaday saddex weji un eeg icmaalku icmaal ihmaalkuna ihmaalkuna laba weji buu leeyahay maruu raajix yahay iyo maruu sawaa yahay ama marjuuc yahay laakiin icmaalku haddii xagga hore umaro u waajiba kuufiyiintu waxay qabaan xataa icmaalka ajaa'isa bay qabaan icmaalka laftiisa ajaa'isa tusaale kastood soo qaadato danantuka qaa'iman haddaan ku idha war qaa'imka iska godo kaafkanna iska damiir ka dhigo munfasiloo iska rafciso halkaasi waxa weeyaan ilqaha wixii la odhan jiray tacliiqii baa inoo dhiman wa ama tacliiqu tacliiqa fa huwa tacliiqa cibaaratu waxaa laga cibaareeyaa can ibdaali camalihaa camalkeega oo buray lafdan lafdiga lagaga camal falo laa maxalan maxalka lagaga camal falo se maya wey lafdiga uunbuu ka burayaaye maxalka kama burayo waa lictiraadi maa kii ayaa soo banbaxaya lahu isaga uu u sugnaaday sadrul hadalka bilowgiisu baynaha wuxuu soo kala dhex gelayaa iyada iyo wa bayna macmuuliha labadeeda macmuul walmuraadu waxaa looga jeedo bimaa ka lahu uu sugnaaday sadrulkalaam hadalka bilowgiisu waa ma naafiya maada naafiyadii bidaayada hadalkay dhacda ka qowlika calimtu waan ogaaday ma zaydun qaa'imun zaydin una taagnayn wa qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi laqad calimta waad og tahay maa haaulaa'i kuwan yantiquun inayna hadlayn fa haaulaa'i mubtada'un weeye yantiquunana khabaruhu weeye walaysaa mana aha mafcuulan awal iyo wahaaniyan walaa annaafiya laada naafiyadihi ka qowlika oo kale weeye calimtu waxaan ogaaday laa zaydun qaa'imu zayd inuuna taagnayn walaa camrun camarna inuuna taagnayn wa in annaafiyana ka qowlihi tacaala oo kale weeye watadunnuuna waxaad u malaynayseen in labistum inaydaan nagaanin ilaa qaliilan in yar mooye wax kale ey maa labistum ilaa qaliilan walaamu libtidaa'i laamu libtiduuhu naxwu qowlika oo kale weeye calimtu waxaan ogaaday la zaydun qaa'imu zayd inuu taagan yahay qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi walaqad calimuu waxay ogaadeen lamanka ishtaraahu iibsada maa lahu inuuna u ahayn filaakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib iyo laamulqasami laamulqasamkii ka qowli shaacir oo kale weeye walaqad calimtu lataatiyana maniyatii ina almanaaya laa tatiishu sihaamuhaa walaqad calimtu waxaan yaqiiniyey lataatiyana inay ii iman maniyati aniga geeridaydu geeridii way ii iman ina almanaayaa geerida laa tatiishu maba gefto sihaamuhaa fallaadhaheegu geeri hadday ku toogatoba inay kula seegi baad moodi buu ku yidhi weli maynu aragnay oday ka hadhay nebi aadam xilliyadiisii oo laleeya geerida ilowday ama fallaadhiisii baa lala waayay waa maya geerida waa laa tatiishu sihaamuha hadday ku toogato way kula helaysaa uun maxalu shaahiidkeennu waxa weeye calimtu iminka la taatiyana laamkaa ah mucallaq baa mucalliq weeyaan laamkaasi intan ka dambaysa waa laga tacliiqiyey walistifhaamu istifaamkii weeyi ka qowlika qowlkaaga oo kale calimtu waxaan ogaaday azaydun qaa'imun zayd ma taagan yahay istifaamka waxaa la yidhi talo waa maxay maxaa la isweydiinaya calimtu waan ogaaday baa sheegan haddana azaydun qaa'imun zayd ma taagan yahay baa meesha sheegan war inaad ogaato shayga la isweydiinayo qura cilmi ah shayka la isweydiinayo laftiisa ood ogaato ayaa cilmiya ah ka kaa waxaa la mida a idaa kaana markuu yahay fi jumlati jumlada dhexdeeda ismulistifaami ismulistifaam sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaado axada juzay ay aljumla jumlada labadeeda juz mid kamida mida kana ha ahaado fadlatan eray fadlo oo dheeraada falawalu ka hore naxwu qowlihi tacaala oo kaleba weeyi walataclamunna waxaad ogaanaysiin ayuna ka ayaga ashadu daran cadaaban cadaabka oo wa abqaa baaqinimo badan lataclamunna waa uljamaaca meesha ka maqan ayuna waa istifaaq iyadaa mucalliq noqotay wa haani haanigu ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi wasayaclamu aladiina kuwiibaa ogaan doona dalamuu dulmiga sameeyey aya munqalabin noqodka yanqalibuun ay u noqdaan fa munqalabin mansuubun waa la nasbiyey mansuubun yanqalibuun yanqalibuun baa nasbinaysa cala almasderiya bay ku nasbinaysaa ee yanqalibuuna an yanqilaabin wa yaclamuna mucallaqatu waa la xidhay can iljumlati jumlada waa laga xidhay biasrihaa siday u dhannaydba waa limaa kii dartii fiihaa ku dhex jiray oo min ismi listifaam ismulistifaama wa huwa ayun weeyi wa rubamaa tawahama inay moodaan baa la arkaa bacdu dalaba ardayda yaree baydgaabkaa qaar ka midii intisaaba ay ereyga ayu inuu nasboomay biyaclamu inuu ku nasboomay yanqalibu buu ku nasboomay la soco wahuwa khadon waa gef lianna alistifaama istifaamka lahu waxaa u sugan sadrulkalaam hadalka bilowgiisa falaa yacmalu kuma camal falo fiihi istifaamka maa qablahu mid ka horeeya wa inamaa sumiya hada alihmaal ihmaalkan waxaa loo bixiyey tacliiqan baa lagu magacaabay waa tacliiq lianna alcaamila ka ku camal falaya fii naxwi qowlika qowlkaaga calimtu maa zaydun qaa'imun caamilun wuxuu ku camal falayaa filmaxali maxalka maxalkuu kaga camal fali walaysa caamilan maaha mid ku camal falaya fi lafdi lafdiga oo fa huwa caamilun waa caamil dhinac markaan ka eegno maxalku caamil ka yahay laa caamilun caamil maaha lafdiga markaynu ka eegno caamilna maaha caamilna weeyi eeg laba weji laba ixtimaalood lafdiga haddii la eego caamil ma aha maxalka haddii la eegana waa caamil fa shubiha waxaa lagu shabahay bilmar'ati gabadhii almucallaqati la laalaadiyey allatii taasoo hiya iyada laa musawaja aan la guursanin oo la reeraysan walaa mutallaqa aan la furin gabadha la qabo haddana aan la qabin nin bay xaas u nin baa guursadoo meher ku xidhay haddana ma reeraysanin waana gabadho waa la qabaa lamana qabo mucallaqaa la yidhaahdaa walmar'atu lmucallaqa mar'ada gabadha mucallaqada la yidhaahdaa hiya latii waata asaaa uu xumeeyo zawjuha ninkeegu cishrataha siduu ula noolaanayo qaabka uu ula nool yahay buu xumaynayaa ninkeegu wa daliilu waxa daliilu ah calaa ana alficla ficilku caamilun inuu caamil yahay fi lmaxali maxalka annahu yajuusu waxa bannaan alcadfu in lagu cadfo calaa maxali jumla jumlada maxalkeega binasbi in loogu cadfo maxalkaa laga nasbini ka qowli kusayir ninkii kusayir loodhan jiray qowlkiisa oo kaleba weeyi wamaa kuntu adri qabla cazaata ma lbukaa ولا منجعات القلب حتى تولتي ninkan gabayaagiihi wuxuu ku jiray cushaaqul carab baa la yidhaha almashhuuriin ee carbeed ee caanka ahaa buu ku jiray cishqiga iyo jacaylka raggii uu hayay buu ku jiray kusayir wuxuu yidhi inan buu jeclaaday caze la yidhaah inantii ayaa ka dhaqaaqday oo diidey wuxuu yidhi wamaa kuntu maanan ahayn adrii mid yaqaana qabla cazata inantan horteed mal bukaa oohintu waxay tahay horta oohinay maxaad ahay weligayba ma ooyin buu yidhi gabadhan ka hor gabadhani markay diidun baan oohin bilaabay buu yidhi walaa muujicaati alqalbi qalbiga waxa xanuujiya maanan aqoonin buu yidhi xataa tawalad ilaa inantaasi iga jeedsato markay inantaasi iga jeedsatay ayaan horta oohin iyo murugo waxay tahay baan ogaaday buu yidhi maxalu shaahidkeennu waxa weeye wamaa kuntu adri ficilku waa adri ficilkii adri ahaa mal bukaa eeg waa laga tacliiqiyey maadaasa istifaamiye ah mal bukaa camalkii waa laga xidhay ilayn maabaa istifaamiye ahe mal bukaa markii laga xidhay ee mubtadiya khabar layskaga dhigay unbaa muujicaadkii lasoo cadfay muujicaadkii markii lasoo cadfay ee bukaha lagu soo cadfay muujicaadkii waa la nasbiyey waa jamac maanuslim kasra la siiyey waxaa la ogaaday jumladii hore ee malbukaa ahayd ee lagu cadfay inay maxalka ka nasbisnayd baa la ogaaday haddaba waxyaabahan mucallaqa la odhanayo oo dhan maxalkay ka nasbisan yihiin wamaa kuntu maanan ahayn adri mid garanaya maanan ahayn qabla cazata inanta caza horteed malbukaa oohini waxay tahay walaa muujicaati alqalbi qalbiga kuwa xanuujiyana maanan aqoon xataa tawalad ilaayay jeedsato facadafa wuxuu ku cadfay gabayaagu muujicaad ereyga muujicaada binasbi isagoo nasbinaya calaa maxalli qowlihi qowlkiisa maxalkiisii malbukaa uu yidhi alladii kaasoo culliqa laga xidhay canilcamali camal fiihi lagu camal falo canilcamali camal fiihi dhexdiisa uu ku camal falo qowluhu qowlkiisii adri uu yidhi adri inay ku camal fasho ayaa laga xidhay buu ku yidhi in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su-aalihii inoo soo saara musxafkii kitaabkii qur-aanka inoo soo saara waxaynu samaynaynaa insha allah isla suuraddii maalinta dhoweyd aynu qaadanaynay sheekh maxamed xalqadii inoo soo inoo soo daa laba qof baynu maanta kicinaynaa midi waa sheekh xuseen sheekh xuseen waxaa kacaya sheekh xuseen iyo yaa kale kacaya sheekh xuseen iyo waxa kacaya iyo nacam iyo shariifka sheekh xuseen iyo shariifka ayaynu kicin doonaa insha allah culima waxaynu maraynay suuratu lmacaarij aayadda aan ka bilaabaynaana waa yowma takuunu asamaa'u kalmuhli wa takuunu اljibaalu sheekh xuseen baa ku horeynaya bal icraabta aayaddaas oo icraab yowma ereyga yowma waa maxay sheekh xuseen yowma takuunu الsamaau kalmuhli wa takuunu اljibaalu kalcihni ya yowma waa maxay ereyga yowma waa maxay yowma aduu sii qaado sharig sheekh weli kitcaayad dib ma heline maad heshay haye yowma ka warran markaa ismi ficil xaraf waa maxay ismi weeyi marfuuc mansuub majruur mansuub haye mansuubaadkii waa maxay ma mafcuulu bihi ba waa mafcuulu fiihi maa shaa allah yowma haye waa darfu zamaan takuunu ka waran haddaba waa ficil mudaaric marfuuc mansuub majruur majzuum marfuuc caamilka rafciyey takuunuda yaa rafciyey takuunu may calaamatu rafcaha ma odhan calaamatu rafcuhu waa damada laakiin caamilkii rafciyey baan u baahanahay sheekh aye <laughs> sax wey waa litajarudiibaa rafciyey waa sax wey waa litajarudiibaa rafciyey haye takuunu maxay u baahan tahay ma faacil bay u baahan tahay ma ismi iyo khabar ba maxay u baahan tahay away ismigii asama waa ismu takuunu away khabarkii kalmuhli waa maxay markaa jaariya majruur fii maxalli maxay buu yaallaa fii maxalli nasbin buu yaallaa ma ismu takuunu ba mise waa khabaru takuunu khabaru takuunu yowma takuunu الsamaau kalmuhli jazaaka allah khayr haye sheekha kalean u baydhay wa takuunu ljibaalu kalcihn wowga ka warran wa takuunu ku jira wowgu waa xarfulcadab waa si wanaagsan haye ma mucraba mise waa mebni mebni calaamatlbiniis waa maxay waa fatxaha takuunu waa maxay markaa takuunu haye waa jumlada cadfan mise ficilka laftiisa a haye jumladaa cadfan haye takunu jumlada cadfan takunu waa ficil mudaaric sow maaha mise waa ficil maadi marfuuc iyo mansuub iyo majruur majzuum calaamatu rafcaha caamilu rafcaha tajarudka ficilkani naasikbaa mise waa taam naasik ismigiisii aljibaalu waa ismi miyaa mubtadu ahaan jire haye marfuuc mansuub majruur calaamatu rafcaha waa dama daahir kalci khabarkii me kalciini waa khabar calaamad khabarkaasi muxuu ka kooban yahay ma mufrad ba mise waa jumlo mise waa shibhuljumlo shibhuljumlo oo maxay darafa mise jaariya majruur في محل نصب mise في محل رفع في محل نصب خبر تكون جزاك الله خيرا ولا يسأل حميم حميما walaa yas'alu xamiimun xamiima wowgu waa xarfu cadaf mucrab iyo mebni calaamatulbinaha waa fatxaha laadu waa xarfun waa xaraf iyaduna mucrab iyo mebni mebni weeye calaamatulbinaha waa asukuun haye walaa yas'alu yas'alu ficil mudaaric marfuuc mansuub majzuum calaamatu rafcaha caamilu rafcaha litajarudihi wasankiisa ii sheeg yas'alu waa su-aal khaldan laakiin la socda waa su-aal gardarro weeye yas'alu sidan ay tahay wasankeega ii sheeg sidan ay tahay ii wasan yafcalu wey maadigeega sheeg sa'ala amarkeega sheeg is'al ismigeyga faacil sheeg ha saa'il ismigeyga mafcuul sheeg waa mas-uul masderkeega miimiga ah sheeg masderkeega miimiga ah waa masder miimiya baan rabaa masderkeega miimiga ah masderkeega miimiga ah sheeg masderka miimiga ah sa'aalo masderkeega miimiga ah maxaa tidhi waa mas'ala as'alu mas'ala haye masderkeega khayru miimiga a sheeg may saa'il waa ismi faacil baa tidhi saa'il waa ismi faacil masder baan rabaa khayru miimiya haa masder khayru miimiya baan rabaa waa su-aalan jazaaka allahu khayran walaa yas'alu xamiimun ah way faacilkii haye xamiimanta dambana maxay icraaban tahay oo maxay ah maxaa tidhi sheekh mafcuulu maxay mafcuulu bihi jazaaka allahu khayra halkaa iigu daah sheekh adagaan kuu soo yaro jeedsaday yubasaruunahum yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih yubasaruunahum yubasaruun waa ficil mudaaric haye ficilkaa mudaaric saxiix iyo muctal iyo amhilatu lkhamsa calaa marfuuc iyo mansuub iyo majzuum calaamatu rafcihiisa calaamatu rafcihiisa calaamatu rafcaha ii sheeg waa hubuutu nuun ma faacil buu qaadanayaa mise naayibu faacil maxaa tidhi faacil miyaa tidhi naa'ibu faacil buu qaadanaya aw inahay faacilkii wowda weeyi yubasaruunahum haye humtu waa maxay waa mafcuul waayahay yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibanii yawaddu adiga un baa qaadanaya ficil mudaaric haye jazaaka allah calaamatu rafcaha haye faacilkii faacil maxaya almujrimu almujrimu wasankiisa ma sheegi kartaa maxaa tidhi mufcal almujrimu mufcal mise maaha sax wey sheekh xuseen bal sheeg mufcil weey jazaka allah khayr maxaa la odhanayaa ism faacil ism mafcuul waa midkee almujrim ma ism faacil ba mise waa ism mafcuul ismi hee ismi faacil bal ismi mafcuul ka dhig ku dhawaaq kanuun ku dhawaaq mujram jazaaka allahu khayra masderkiisa ma keeni kartaa e waxaad ka horreya inaad horta ficilkiisa hesho almujrim ficilkiisii hel kadib baad masderkiisii keeni kartaa almujrim jazaaka allah khayr waa ajramo oo ijraamana aslama islaaman akhlasa ikhlaasan axsana ixsaanan ajrama ijraaman waaye adaan kuugu soo noqday waa shardiya haye yaftadi waa ficil mudaaric ficilkaa mudaaric saddexdii kala dooro saxiix iyo muctal iyo amhilatu lkhamsa muctal muctalka saddexdiisii kala dooro bilyaa bilwaaw bilalif bilyaa haye marfuuc mansuub majzuum calaamatu rafcaha calaamatu rafcaha waa maxaa tidhi calaamatu dama muqadara caamilu rafcaha لها من عذاب يومئذ من حرف جار عذابي وهو عذابها معايا دنا اعراب انت جزاك الله خير يومي يومئذ ببنيه بعض هره حرف جارح هي بنيه اسم مجرور هي علامة جره وكثرة ظاهرة بلو كادي وكادي شيخ حسين في بنيه كثرة لقو جري بو شيخ بي يأذى لقو جري في بنيه يأذى لقو جري جزاك الله خير هاي ومضاف هاي هادنا ضمير متصل جزاكم الله خير هل كاسو إنه قد شوقيا إن شاء الله والله سبحانه وتعالى عليه